alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam qaala sheekh raximah llah baabu alfawaati walixsaar wuxuu baabu yahay alfawaati walixsaar fawaat faata yafuutu faaid waa shayga qofka dhaafa ee ka taga ashay aladi sabaqa falam yudrik ah. ya isba ka horreeyey Ah, xadiiska waanu xadiiska waynu akrinaa macnihiisa oo iska fudiy o ogaamanu dhaafe marka hore sharxiisa kooban qaala rasuulu llahi sala allahu alay sl can izubayr soo maha can ibni zubayr radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay slm fi masjidi hada salaat fi masjidi hada afdal min alfi salaati salaada masaajidkayga lagu tukado masjidi hada haduu rasul ku ala sla sla may wa masjid annabowi aladi bilmadiina haadaa kanay afdala afdal waxay ka fadli min alfi salaatin kun salaadood oo fima siwaahu wixii kale ka soo harhaya oo yusallaa fima siwaahu min almasaajid baa macnuu noqonaya wixii ka soo haray masaajidkaygan ee masaajida ah salaada lagu tukado waxaa ka fadli badan hal kun salaadood oo masaajida kale lagu tukado hal salaada oo masaajidkayga lagu tukado laakiin mid baa kasii fadli badan isagana ila masjid alxaraam mooyaane masjid xaramka mooyaane fima siwaahu taasaa istisnaat ila fima siwaahu maxaa soo gudagelaya masjidulxaramkii baa xataa soo gudagelaya soo marka istinagaasuu rasulku samey alay slat sl ka so rabay ila masjid alxaraam wa salaatu fi lmasjid alxaraami afdalu min salaati fi masjidi hada bimiati salaatin salaad lagu tukado masjidkaygan kan ahi boqol kun oo salaadood bay dheertay rawahu axmed wa saxi ibnu xibaan marka maadaama xajkii laga hadlayo qofka xajka tegaya kolleyba waxaa laga yaaba dee horta masaajidka wuu ku tukanaya taasi xaramkiisaga waa laga maarmaan madiine inuu tagaa waa sunna oo iska sunawn oo matran uu soo booqdo dee masaajidka nebiga iyo alayh salatu slam meelaha kale iyo qabriga nebigana alay slat slam uu soo siyaarto laakiin dee xajkii maaha shardi ku xidhan xajkii shardi ku xidhan maaha inta badan imika lagama tago de waa la soo maraya dadka marka markaa taasi qofkii waxay kale ku dhiiri gelinaysaa xadiiskani wuxuu ku dhiiri gelinayaa in qofkii uu ku dadaalo labada meelood siduu ugu tukan lahaa waxaa kaloo aynu soo aragnay in rarka loo adkeysan karo saddexdaa masjid waa masjid alxaraam masjid annabowi iyo masjid aqsa rarka loo adkaysan kara macneed waa maxay safar baa loo geli karaa iyadoo iyagu loo jeedo masaajidkaasaan kusoo tukanaya si salaada fadliga badan aad u hesho laakiin masaajid kale oo adduunyada ku yaala safar u geli maysid sidiisa aad leedahay markaa haddaana dee cilmi iyo masale kale iyo waxaasi waa gaar de laakiin cibaada ahaan masaajidkaa kale rarka loo adkaysan maayo fadli weyn baa ku jira waynu garanayna markaa waanaynu sheegnay masjid aqsana rasuulka alay slat slam wuxuu sheegay han boqoloo salaadood inuu ka fadli badan yahy shan boqoloo salaadood amaba laba boqol iyo konton marka xadiista kusoo aroortay baa ayaa kolba markaa labada tilmaamaysa haddaba laakiin masle culimadu kasii warramaano waxay tahay masladaasi xaramkan maslul xaramkan ma masaajidka intuu ku yaalun baa loo jeedaa eeg xaramka iyo masaajidka sooma kala duwana xaramku waa dhul dhanoo weyn magaalada hargeysa ku dhow buu noqonaya ayaa xaram dhulkan ugaadhiisa aan la taabanayn waa xaram masjidul xaramkuna de waa qeyb ka mid ah oo halkii masaajidka ku yaalay oo waqtigii nabiga alay slatu slam dee aad buu u koobnaa iminka lakin de waa dhul aada u weyn oo dee sii durkayo xaafado dhan iyo markaa deegaano dhan la burburinayo lagu sii durkanayo marka horta culimadu waxay badan yihin wixii masaajidka gaadha masaajidka wixii uu ku durko xukunkii masaajidku qaadanaya iyadoo culimo badan ay tilmaameen masaajidka boqolkan kun laga helayaa waa intaa kacbada ku hareereysa culimadii qadiimkaa ah laftiga waa sheege qaar badan qolana waxay leeyihin maya waa masaajidkaasoo dhanoo haddii xitaa sufuuftu ay xidhiidho oo ay durugto durugto durugto meel fogay gaadho ajarkii boqolkan kun helaya adiyadaba haddaba maslada ay ka hadleen kale waxay tahay boqolkan kun ma masaajidkun baa laga helaya mise inta xaramka o dhan culimo badan ba waxay idhahdeen waxaa laga helaya xaramka o dhan oo taa macnaheedu waa maxay haddaad ku tukato masaajid kale oo ku yaala maka oo intii laakiin xuduud alxaram ku jira xuduudda xaramka ku jira maxaad helaysaa ajarkii boqolka kun haddii markaa metel mararka qaarkood ba xaramku cidhiiri badan yahay oo ay culus tahay inaad masaajkaaga kale iskaga tukato saasay culimada mucaasiriinta ibnu baas iyo culimo badanna ay rajaxeen laakiin sheekh ibn cuthaymiin wuu diiday qadiyadaas oo wuxuu leeyahy waa xaramkaasuu fadligaasi ku gaaraya su-aal baanu weydiiyey ishkaalaha wuxu dadka saa odhanaya waxaanu leenahay ka warrama xadiiskii odhanayay rarka looma adkaysan karo ilaa saddex masjid mooyaane soo xaramka mu ahayn bal ka warrama haddii uu xaramka aanu rarka u adkeysanin masaajid kale oo xaramka aanu adkeysanin masaajid kale oo xaramkan ku yaalla oo masaajidda xaramka ku yaalla ka mid a taa miyaad ogoshin waa maya bay dhah ya <laughs> de waayo marka xaggaa kalena maxaad sidaa aada u tidhaahdeen marka kolley ninkii dee ku dadaali karaya misxaramka inuu yimaado ha ku dadaalo qowlkaa kalena qowl xoog badan weeyaanoo ma sahlana waxaanay deliishadeen adilada ay deliishadeen culimada yidhi baa lagu tukan karaa markas waxaa ka mid a waxay ihahdeen walaa taqtuluuhum cinda almasjid alxaraami xataa walaa tuqaatiluuhum cinda almasjid alxaraami xataa yuqaatiluukum fiih miyay banaanta in lagula dagaalamo masaajidka gudihiisa maya dibadiisana ka warra intii xaramka o dhan waa la mid dee xukunkii salaadana waa kala mid in aladiina kafaruu wayasuduuna can sabiili اllahi wاlmasjid اlxaraami aladi jacalnaahu linnaasi sawaءa ilcaakifu fiihi wاlbaad marka waxay leeyiin walmasjid alxaraam dee masaajidka un maaha in xaramkii o dhan bay de hor joogsadeen ka hor yimaadeen subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam waxaa xubaan ka nastaan allaha rasuulkiisii ka dheelmiyey addoonkiisii masjid alxaramka waxay leeyihin gurigii uu muhaani bu hurday rasuulka alay sala slam masaajidka gudihiisa ma hurdin waa magaalada ku yaalla inkastoo de imika xaramka ay ka mid tahay lakiin halkaasuu juurday masaajka gudihiisa maaha halka laga qaado alaa qawli qawlkaasi markaa odhanaya waa lagu tukan karaa waa qawl jiro weeyaan waa la ajar masaajidada kaleo dhami qawlka odhanaya watigii u gaadhaa la yihi lakin iyana aynu ku daro baab lfawaati walixsaar fawaat waa haddii wax dhaafaan ixsaarna waa haddii la go oo qofkii laga joojiyo xajkii atimu اxaja wاlcumrata lilah fain uxsirtum fama staysara min اlhadi xukm man uxsira can اcumra qofka cumradii laga joojiye xukunkiisa muxuu noqonaya وcan ibn cabaas radi اllahu qaal qad uxsira rasuulu اlahi salى اllahu alay slm faxalaqa wajamaca nisaahu wanaxra hadyahu xata اctamara caama qaabila rawahu اlbukhaariy وcan ibn cabaas radi اllahu canهuma qal qad uxsira waa laga joojiyey rasuul lahi sal lahu ala rasuulka ale waa cumradii markaa ajki maahan oo de ajka waa kii oreeye marka faxalqa markaa timihiisu waa tii xudeybiya markaa wa jaamaca nisaahu dumarkiisiina waa uu galmooday wanaxara wuu gowracay hadyahu hadyigiisiina waa gowracay xata ctamra ilaa uu soo cumraysa caaman qaabilan sanad soo qaabilsan sanadkii dambe markaas caaman qaabilan sanad dambe rawahu buhaari sulxulxudaybiya waxaa dhacay heshiis waxay ku yidhahan sanadkan iska noqo horta sanadkan markaad iska noqoto waxaad soo cumraysanaysaa sanadka dambe saddex heshu maanad magaalada ka joogaysa hubkii bay u shaxrajiyeen waxay dhan ka noocayo noocayo noocayo noocayo noocaasa iska ilaali haddaba rasuulku muxuu sameeyey alayhi isalaatu wasalaam halkii uu joogay ayuu ku gowracay wax ku gowracay oo dumarkiisii uu kula mucaamalooday oo uu wixii uu gowracayay gowracay manaa taxalul baa ku dhacay halkaa markaa maslada maxaa laga qaadanaya fain uxsirtum fama staystara min alhadi qofku meesha lagu joojiyo ayuu ku dhamaysanayaa metr isagoo hadduu doono boqol kilo laba boqolo kilomitr aba in badan u jira hadduu doono dhulkii on dee waxbaba gaadhin halkaasuu wax ku gowracaya uu isku xalaaloobaya dib uu noqonaya laakiin cumradaa mar dambea lagu yeelanaya xajkaana mar dambaa lagu yeelanaya lakin imika waxaa ku waajiba waxa wada saynu sameeyo waa kii xadiiskan oo kale qisu lahaayo qisadan meesha maan ujeeda qisay lahayd waxaa ka ahaa inuu rasuulku aleyh isalaatu wasalaam allahu mustacaan markii uu sidaas sameeyey way ku dhaqaaqi waayeen saxaabadii way aad bay uga murugoodeen iyagoo ka raagay raagay in badan dee ka maqnaa xaramkii oo rasuulku marka horena yidhi waynu soo cumraysanaynaa dabeeto way ku adkaatay muxuu sameeyey markaa umu salama radia allahu ayuu usoo galay markuu u sheegay say dadku yar dhegaadeegayaan waxa uu ku yihi rasuulka aleyh isalaatu wasalaam waxay ku tidhi adigu rasuul bilow umu salama say ula talisay dabeetana isagaa bilaabay deg deg markaa iyaguna ugu daydeen iyagoo isku dhawaaday inay madaxa isgooyaan mid waliba ka kale isagoo uxirayoo lakin de ay murugeysan yihiin wacan ikrama can alxajaaj bin bin camr alansaariy radi anhu canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu lahi sala allahu alay sl rsulku wuxuu yihi man kusila qofka la jabiyo ow caraja ama laangarhooba faqad xalla wuu xalaaloobay qofka jaba ama laangarhooba faqad xalla wuu halkaas ku xalaaloobay dee xajkii laangarnimada ku tegi waayo wa calayhi alxaju xaj baa ku waajibay min qaabilin waqti soo qaabilsan min qaabilin ay min asanati alqaabila qaala cikrama markaa wuxuu yihi inknaba waa taabicigiisa fasaltu waan weydiiyey ibn cabaas waana ardayda cabdillahi ibn cabaas ciraba fasaltu waan weydiiyey can ibni cabaasin wa abaa hurayrata can dalika faqaala waxay dhahdeen wa abaa hurayrata can dalika faqaala waxay dhahdeen sadaqa run buu sheegayoo halkaasuu ku ku qalayaa uu ku xiiranaya uu iska noqonaya xajka laakiin mar dambea looga baahanya laakiin xadiiskan iyo xadiis kane waxa laga qaadanaya labadaba qofkii xajkii ka dhici maayo lakiin waxaa ku waajibay intaa inuu sameeyo ajarkiisana uu helaya ixsaarku markaa muxuu noqon karaa ixsaar can min alcaduwi marad buu noqon karaa waxyaalahaasuu noqon kara insha allah wixii sharxan way shegi doontaa adeer wacan caaisha radi allahu canha qaalat waxay tihi dakhala nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu waa galay calaa ubacata wuxuu usoo galay dubaca binti zubayr bin cabdilmualib radi allahu canha dubaca binti zubayr bin cabdilmualib waa rasuulka hilmaadeer ahaayeen oo uu qabay saxaabigii loodhan jiray miqdaad bin alaswad ama miqdaad bin camr faqaalat waxay tihi ya rasuul allah rasuulki ilaahayow inii uriidu lxaja xaj baan doonaya wa ana shaakiyatun ay wa ana mariidatun adna waan xanuunsanaya xanuun kaasoo dee aan ka baqayo marka qaarkood inu ugu adkaado oo aan wadiba kari waayo acmaashii xajka faqaala nabiyu sala lah ala sl nabig wuxu uhi xuji xaj washtaridii shardi dhigo oo maxaad ku shardiyanaysaan anna maxillii meeshaan ku xalaaloobaya xayu xabastani waa halkaad igu xabistay ilaahow halkii aad igu joojiiso ayaan ku xalaaloobaya oo waan iska waan dhaqaaqaya laakiin haddii anigoo carafo istaagay intii kale aan ka joogsado halkaasumaan ku xalaaloobaya anigoon carafo gaarin haddaan saa sameeyo waay berri wixii xadiiska inoogu hadhay dushaynu ka sheega ama aynu ku sharxi doona waxaad soo qaadanaysaan almuhim sawaaidii soo qaata